alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allahuma wslama cla nabiyina muxamedi wcla alihi wasaxbih wman waalaah allahuma climna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma yanfacuna suma ma bacd waa darsigeeni ashamaa'il اlmuxamadiya wاlkhasa'il اlmustafawiya waana darsigeennii lixiyo tobnaad wuxuuna ka bilaabanayaa qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muxamed bni cabdilaahi bni basiicin qaala xadaana bishr bn mufadal qaala xadaana saciid bni abi caruba can qataadata bni dicaamata asaduusi can anas bni maliki radi allahu canhu anahu qaal anas ibni maalik wuxuu yidhi qaala rasuululahi sal alla aleyh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi low uhdiya haddii la ii hadiyeeyo ilaya xaggayga kuraacun majin haddii la ii hadiyeeyo la qabiltu waan aqbali lahaa buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam walow duciitu calayhi haddii la iigu yeedho majin la iigu yeedhona la ajabtu waan ajiibi lahaa ayuu yidhi suubanuhu sala allahu calayhi wasalam waxaa la ii hibaynaya laysiinaya ama ha yaraado ama ha badnaadee waan aqbali lahaa buu yidhi taasina waxay ku kutusinaysaa xusnu khuluqi nebiyi sala allahu calayhi wasalam dabeecad wanaagga iyo dhaqan wanaagga nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wax yar iyo wax weynba inuu dadka uga abaalgudi jiray yeedhitaanka loo yeedhay martisoor loogu yeedhana uu ajiibayay nebigu sala allahu calayh wasalam xadiiska tirmidi iyo bukhaari iyo imaamu axmed ayaa warinaya min xadiisi anas ibni malikin wa min xadiisi abi hurayra qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muxamed ibnu bashaar waa bundaar qaala xadaana cabdiraxmaan cabdiraxmaan ibnu mahdi qaala xadaana sufyaan athawri can muxamed ibn munkadir can jaabir bni cabdillaahi anahu qaala jaaanii rasuulu llahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahi baa ii yimi laysa biraakibi baqalin isagoo aan baqal fuushanayn walaa birdawnin yacnii isagoo farasna aan fuushanayn jaabir ibnu cabdilaahi baa xanuunsaday dhaqanka nebi moxamed sala allahu caleyh wasalam siday ah uu ahaana saxaabadiisa waataynu soo marnay wa kaana yatafaqadu asxaabahu asxaabtiisa wuu ka warhayay markii loo sheegay buu isagoo lugaynaya nebigu sal alla aleh wasalam u tegay wuxuu leeyahay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh baqalna ma farasna ma fuushanayn birdownka waa faraska aan arabiga ahaynee cajamiga ah ayaa birdown la laysa biraakibi baqalin baqal mid fuushanaa ma ahayn nebigu sala allah aleh wasalam walaa birdownin yanii faraskaa cajamiga ah ee aan carabiga ahaynna mid fuushan maahay nebigu sala allahu caleyh wasalam ayib xadiiska marka waa xadiis saxiixa oo wuxuu kutusinayaa tawaaducii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ile baabkaasaynu ku soo jirnay xadaanaa cabdullaahi bnu cabdiraxmaan addaarimi ahbaranaa abu nucaym abu nucaym magaciisa alfadl ibnu dukayn baa layidhaah xadaana yaxya ibn abilhaysam alcadaar yaxya ibn abilhaysam alcadaar alkuufi iqat akhraja xadiisahu albukhaariyu fi ladab almufrad wtirmidi fi shamail qaala wuxuu yihi samictu yuusuf ibni cabdilaahi ibni cabdisalaam cabdulaahi ibnu salaam saxaabigii la odhan jiray yahuudiga ahaa ee soo islaamay baa dhalay qaala wuxuu yidhi samaanii rasuulu lahi sal aleh waslm rasuulka ilaahay baa igu magacaabay yuusufa yuusuf rasuulka ilaahay baa igu magacaabay waaqacadanii wuxuuna igu fadhiisiiyey anigoo wiil yara fii xijrihi dhabtiisa wa masaxa calaa ra'sii madaxaygana wuu masaxay riwaayo kale uu nebigu yacnii uu ka warinayaa jirto wa dacaa liya bilbaraka barakana waa iigu duceeyey madaxa intuu ii masaxa laga qaadanayaa marka nebiga salawaatu ullahi wasalaamu alayhi tawaaduciisii eh, sida uu caruurta yaryar baa loo keenayey markaasuu dhabtiisa ku fadhiisanayay markaas uu u ducaynayay nebigu sal allah aleh wasalam qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa isxaaq ibnu mansuur alkowsaj qala xadaanaa abu daa'uud adayaalasi sulaymaan ibnu jaaruud ahbaranaa rabiic ibnu sabiixin xadaanaa yaziid ruqashi sanadkan dhammaantii waynu soo wada marnay can anas bni malikin ana nabiya sal alla aleh wasalam nebigu xaja wuu xajiyey calaa raxlin yani gaadiid dushii koore isagoo fuushan yani gaadiid dushii saaran isagoo fuushan kaasoo rasin ay baalin duug ah kooro duug ah gaadiiduu saaran yahay buu nebi maxamed uu ku xajiyey wa qadiifatin qadiifadiiyo sijaayad yari marka ay saaran tahay kunnaa waxaanu ahay naraa kuwa u arka samanaha lacagteedu inay tahay arbacata daraahima afar dirham riwaayadii hore waataynu soo marnay laa tusaawi arbacata daraahim afar dirham aanu dhigmin falama stawat bihi markay la kacday raaxilatuhu daabadiisii markay nebiga la kacday yahashiisii qaala wuxuu idhi labayka bixajatin laa sumcata fiiha walaa riyaa labayka yacnii waxaan xidhay bixajatin xaj baan xidho allow kugu ajiibay laa sumcata fiiha waxismaqashiinii aanay ku sugnayn iyo walaa riyaa'un istustus ilaahay dartii loola jeedo subxaana wa tacaala khalqiga midka ugu ikhlaaska badanna wuxuu ahaa nebi moxamed sala allahu caleyh wasalam camalkiisana inuu ilaahay subxaana wa tacaala u badhaxtiro ayuu wuxuu leeyahay labayka bixajatin laa sumcata fiiha walaa riyaa ayuu leeyahay qaala alimaamu raximah llahu tacala xadiiska hore inuu soo maray xadaanaa cabdurasaaq ibnu hamaam asancaani ahbaranaa macmar ibnu raashid can haabit ibnu aslam albunaani an caasim ibni sulaymaan alaxwal can anas ibni maalikin ana rajula nin oo khayaadan dawaarwalo ah nin harqaanla ah ayaa dacaa rasuulu llahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahay buu u yeedhay wuxuu ugu wacay nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh casuumad iyo martiqaad iyo martisoor buu ugu yeedhay fa qaraba lahu ninkiibaa wuxuu u soo dhoweeyey sariidan sariid waa cunto kimis iyo markaa hilib yaryar oo gogo-an iyo yani markaa isugu jirta waa suqaarka iyo hadda keekeega iyo waxaynu nidhaahno xoogaa iyaroo isku gogo-an waay waatii nebigu lahaa salawaatu ullahi wasalaamu calayhi fadlu caaishata cala annisaai ka fadli sariidi calaa saa'ir dacaam waataynu soo marnay sariidan oo calayhi yani dushiisa uu ku sugan yahay dubaun bocor yani bocorkatiid lagu googooyey dubaagu waa bocorkatiidka fa kaana nebiyu sal allau aleh wasalam wuxuu ahaa yaahudu dubaa bocorka ayuu qaadqaadanayay nebigu sala allahu aleh wasalam wa kaana wuxuu ahaa yuxibu dubaa'a bocorka mid jecel buu ahaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi qaala haabit wuxuu yidhi fa samictu anasan anas ibn malik baan maqlay yaquulu isagoo leh famaa sunica liya dacaamun cunto iima samaynin aqdiru aan awoodi karo an yusnaca fiihi in la iigu sameeyo dubaa'un bocor in la iigu sameeyo ilaa sunica waa la ii samaynayey hore waataynuu soo marnay inuu yidhi maalinkaa laga bilaabo sidaan u arkay nebi maxamed inuu bocorka uu u jecel yahay ayaan yacnii aniguna aan u jeclaa oo nebigoo raacraacayaan arkay cuntadii meeshuu kaga jiro qaadqaadanaya aan soo dhoweynayay xadiisku marka waa mukararo mar horeynu soo marnay wuu soo celiyey qaala xadaana muxamed ibnu ismaaciil albuhaari qaala xadaana cabdulaahi bnu saalix xadaanii mucaawiya ibnu saalix can yaxya bnu saciid alqaaan cafwan yaxya bnu saciid alansaari almadani abu saciid alqaadi iqatun ahraja xadiisahu asxaabi lkutubi sit can camrata binti cabdiraxmaan qaalad waxay tidhi qiila licaa'isha caaisha waxaa loo yidhi maada kaana yacmalu rasuulu lahi sal allau aleh wasalam fii beytihi muxuu ahaa nebi maxamed markuu gurigiisa joogo shaqada uu qaban jiray muxuu samayn jiray qaalad waxay tidhi kaana basharan min albashar wuxuu ahaa bashar yacni markaa basharka ka miduunbuu ahaa wax kaloo uu dheeraa dadka ma jirin qofku marka uu gurigiisa joogo qaabka uu u dhaqmo ayuu u dhaqmi jiray nebigu salawaatuullahi wasalaamu caleyh tawaaduciisa yaflii thawbahu maradiisa ayuu baadhi jiray wayaxlubu shaatahu neefkiisa adhigaana wuu maali jiray wayakhdumu nafsahu nafsadiisana wuu u shaqaysan jiray nebigu salawaatulahi wasalaamu caleyh maryihiisuu tolan jiray baa riwaayo kale leedahay marka yaflii sawbahu ee yaftishu hawaama sawbihi maradiisu cayayaanka markaa uu ka baadhay wayaxlubu shaatahu neefkiisa adhigaana wuu maalayay nebigu wayahdumu nafsahu nafsadiisana shaqaysanayay buhaari baa fi ladabi ku warinaya tirmidi iyo keyrkiina way warinayaan baabu maa jaaa fii khulqi rasuuli llaahi sal alla aleh wasalam wuxuu baabu yahay wixii ku yimi nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi khuluqiisii iyo dabeecadiisii xadaanaa cabaas ibnu maxamed adduuri ninaynu soo marnay xadaanaa cabdullaahi ibnu yasiid almuqri xadaanaa lays ibnu sacd alfahmi qaala xadaana abu cumaan waliid bni abilwaliid abu cumaan waliid bni abilwaliid yani waxa weye waa layin alxadiid ma lam yutaabac can sulaymaan ibnu khaarijata sulaymaan ibnu khaarija can khaarijata ibni sayd ibni haabitin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi dakhala nafarun koox baa u soo galay calaa zayd ibni haabitin bay u soo galeen faqaaluu lahu waxay ku yidhaahdeen xadiisna nooga warran oo nooga sheekee axaadiida rasuulilahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahi axaadiistiisii bal axwaashii nebi maxamed wax ku saabsan noo sheeg faqaal wuxuu yidhi maada uxadisukum maxaan idinka sheega kuntu waxaan ahaa jaarahu dariskiisaan ahaa nebiga salawatulahi wasalaamu caleyh fa kaana wuxuu a idaa nasala calayhi lwaxyu waxyigu markuu ku soo dego bacasa ilaya wuu iisoo cidiri jiray fa katabtuhu markaasaan u qori jiray lahu ay lilwaxyi baan u qori jiray nabiga sal alla aleh wasalam fa kunnaa waxaanu ahayn saxaabada haddaanu nahay idaa dakarnaa markaannu ka sheekaysanno addunya adduunyada dakarahaa macanaa macayagu la jirkayagu nagala sheekaysan jiray nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waidaa dakarna alaakhirata aakhiro haddaannu ka sheekaysannana dakarahaa wuu sheegayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh macanaa la jirkayaga manaa xaaladaha aanu ku sugannahay uunbuu nebigu nagula jiray waidaa dakarna dacaama cuntada haddaanu ka sheekaynana dakarahu wuu sheegayay nebigu macanaa la jirkayaga fa kullu haada arrinkaa dhammaantii uxadiukum waxaan idinka sheegaya can rasuulilaahi sal allahu aleh wasalam ama uxadiukum can nabiyi waana isku mid sanadka waxaa ku jira suleyman ibnu kharija oo majhuula ku jira ninka le abu cusmaan waliid ibn lwaliidna waa layin lxadiid yani markaa labadaa cilaa lagu daciifinaya marka xadiisku waa daciif qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa isxaaq ibnu muusa alkowsaj qaala xadaanaa yunus ibnu bukayrin can muxamed ibni isxaaq moxamed ibnu isxaaq waa mudlis can siyaad ibni abi siyaadin can muxamed ibnu kacb alquradi moxamed ibnu kacb alquradi baa inagu cusub abu xamsata almadani yani nasl alkuufa iqatun caalim ahraja xadiisahu asxaabi lkutubi sit can camr ibn alcaas radi allaahu canhu qaal kaana rasuulu lahi sal aleh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yuqbilu mid soo qaabiliya biwajhihi wejigiisuu soo qaabilin jiray iyo wa xadiiihi xadiiskiisa iyo sheekadiisuu soo qaabilin jiray calaa ashari lqowmi qoomka ka ugu sharka badan nebi maxamed xataa ka ugu sharka badani haduu fadhiyo meesha uu fadhiyo wejigiisa kama jeedin jirin wuu soo qaabilin jira wuxuu uga jeedaa yata'allafuhum wuu soo dhowaynayey bidaalika arrinkaasoo qaabilitaankuu kusoo dhowaynayey yacni kaasuu kusoo fa kaana wuxuu ahaa yuqbilu midkii qaabiliya biwajhihi wejigiisa iyo wa xadiisihi sheekadiisuu qaabilinaya calaya xaggayga wuu soo qaabilaya haddaan camar ibnu caasa ah xataa danantu ilaa aan u maleeyey annii anigu khayruulqowmi qoomka inaan ugu khayr badanahayba saxaabada nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dhaqanka uu kula dhaqmayo qof walba oo nebiga la fadhiistaa wuxuu is odhanaya adigu dadka kuugu jecelyahay marka sida nebigu iisoo eegaya iyo furfurnaantii wejigiisu uu ii furfurnaa markaan fiiriyey baanba isiri dadkaadaa lagugu kalgacayl badan yahay nebigu adigu dadka kuugu jecelyahay faqultu waxaan idhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahi ow qarsan marka kelmadii nebigu weydiiye wuxuu yidhi ana khayrun maanigaa khayr badan ow abuu bakrin mise abubakar baa khayr badan faqaal wuxuu abuu bakrin abubakar baa khayr badan faqultu waxaan idhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahi ana khayrun maanigaa khayr badan am cumaru mise cumar baa khayr badan faqaala wuxuu yidhi cumaru cumar khayr badan faqultu waxaan idhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahi ana khayrun maanigaa khayr badan am cumaanu mise cumaan baa khayr badan faqaala wuxuu yihi cumaanu cumaan baa khayr badan saddex nin marka haddii layga horraysiiye waa iska joojiyeybaymar sooma falamaa sa'altu rasuula llahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay markaan weydiiyey fasadaqanii wuu ii run sheegay nebigu sal alla aleh wasalam manaa iima mujaamalayne sidii runta ahaydee xaqiiqada ahayd buu ii sheego waa lagaa fadli badan yahay cumar baa jooga abubakar baa jooga cusmaan jooga raggii aslama qadiiman yani wakhti hore islaamay ee soo hijrooday ee nebiga salawaatuulahi wasalaamu caleyh naf iyo maalba difaacay ayaa meesha joogay fasadaqanii wuu ii run sheegay nebigu salawaatuulahi wasalaamu caleyh falawadidtu waxaan jeclaystay annii anigu lam akun inaanan ahayn sa'altuhu mid wax weydiiyey inaanan nebiga waxba weydiin lahayn baan jeclaystay maad iska aamusti maxaa xaalad guud marka laysku dhex jiro dee kama naasi laa dadkaagaad dhexda kaga jirta laakiin haddaad horay iskeento horayna aadan joogina gadaal laguu celiyo xoogaa markaas naftii waxbaa gelaya marka waxaan idhi buu yidhi fiicnaan lahaydaa inaadan nebi moxamed salawatu ullahi wasalaamu caleyh weydiine warkaa duuduubka aad ku joogto xadiidka sanadkiisa dacfiga ku jira qaala xadaanaa qutaybatu bnu saciidin cilada waxaa ku keenayna waxay ahay baa la yidhi hogaami niman abtiyaashiisa baa layidhi duulaan yacni ku kiciyo hogaami ciidanka marka loo dhiibay baa waxaa ku jiray abubakar iyo cumar iyo rag noocaasaa ku jiray marka maadaama adigu qaa'idu tahay maxaa ka dhalanaya haddee maadaama lagaa hormariyey meelahaasu marka wax ka daliishanayo qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana qutaybat bnu saciidin aburaja albaqlani xadaana jacfar ibnu sulaymaan adubaci can saabit bni aslama albunani can anas ibni malikin anahu qaala qaala wuxuu yidhi khadamtu rasuula allahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahi baan u shaqeeyey cashra siniina toban sana nebi maxamed u shaqeeyey khaadim iyo adeegaan u ahaa famaa qaala liya ima odhan nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ufin qadun weligii uf ima odhan macnaha kelmad aan dhibsado weligii nebi maxamed xaggiisa igagama soo bixin tobankaas wamaa qaala iyo ima odhan nebigu sal alla aleh wasalam lishayin shay oo sanactuhu aan sameeyeyna lima sanactahu maxaad u samaysay ima odhan nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi walaa li shayin shay oo taragtu aan ka tegayna lima taragta maxaad uga tagtay ima odhan waa qof bini aadanah waa shaqaale weliba waa wiil yar wax badan buu kharibaya saa darteed nebigu salawaatullahi wasalaamu calayhi wuxuu kharibayna maxaad u kharibtay ma odhan waxaan samayn waayey oo ka gaabiyey oo ka gaasirayna maxaad u samaysay ama maxaad u samayn weyday midna ima odhan marka waa dhaqan wanaagii nebiga salawatu ulahi wasalaamu caleyh wa kaana rasuululahi sal aley wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa min axsani naasi dadka midka ugu wanaagsan buu ahaa khuluqan dhanka dabeecadda iyo akhlaaqda dadka midka ugu akhlaaqda wanaagsan buu ahaa masistu ma taaban buu yidhi khazan cudbi yacnii suuf ma taaban walaa xariiran xariirna ma taaban walaa shay-an shayna ma taaban kaana ahaa alyana mid ka jilicsan min kafi rasuulilaahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay gacantiisa xariir iyo suuf ka jilicsan midna ma taaban walaa shamamtu ma urin miskan miski ma urin qadun weligay walaa cidran cadar iyo barafuunna maan urin kaana ahaa adyaba mid ka udgoon min caraqi rasuulilahi sal aley wasalam rasuulka ilaahay dhididkiisa biniaadamka kale dhididkoodu ma wanaagsan yahay ma wanaagsana sooma laakiin nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wax kasta oo basharku uu dhibsanayo ama basharku iin iyo ceeb uu u yaqaano ilaahay waa ka ilaaliyey subxaana wa tacaala dhididkiisiibaa dumarku intay ku shubtaan yacnii quraarado yaryar ay ku shubtaan bay cadar ka dhiganayeen meeshii uu seexday uu ka kacay ayay darintii iyo qadiifadii ay markaa inta u dhiganayeen kadibna cadar bay ka dhiganayeen marka dabcigana iyo dhaqanka iyo akhlaaqdana saasuu ah nebigu wuxuu ahaa kaana axsanu nnaasi khuluqan wa khalqan dhan walba nebigu salawatu ullahi wasalaamu caleyh shaqsi ilaahay subxaana wa tacaala uu doortay oo khalqiga loogu talagalay inuu fariinta gaadhsiiyu ahaa xadiiska bukhaari iyo muslim iyo abu daawuud iyo tirmidi baa warinaya waana xadiis saxiix qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana qutayba ibnu saciid aburaja albaqlani wa axmed ibnu cabdata adabi almacna waaxidu walafdu mukhtalif haddaad kutubta xadiidka ku aragto almacnaa waaxid macnaha waxaa loo jeedaa dhanka macnaha ayay riwaayada iska waafaqayaan laakiin alfaada iyo erayada waa ku kala duwan yihin almacnaa waaxidun wallafdu mukhtalif baa loo jeeda qaala waxay yidhahan labadaa sheekh xadaanaa xamaad ibnu sayd ibnu dirham can salama alcadawi salama ibnu qays alcadawi waa daciif ahraja xadiisahu albukhaariyu fi ladabi almufrad waabu daa'uud waatirmidi fi اshamaa'il wاnnasa'i fi camal اlyowmi wاlleyla can anas bni malikin can rasuuli اllahi sal اllau aleyh wasalam annahu kaana wuxuu ahaa anas cindahu calayhi salaam nebiga agtiisa ayuu ahaa yani wuxuu yidhi annahu kaana waxaa ahaa cindahu calayhi salaam nebiga agtiisa waxaa ahaa rajulu nin rajulkaasoo bihi aharu sufratin raad jaallo ahi uu ku sugan yahy macnaha sacfaraan raadkiibaa ku sugnaa rajulkaas rajulkaasoo rajulun bihi aharu sufratin yani raad yani jaallo ah marka uu ku sugan yahay faqala wuxuu yidhi wa kaana rasuulu llahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilahi wuxuu ahaa laa yakaadu midkan sigin yuwaajihu inuu wajahayo la qaabilayo axadan ruux bishayin shay oo yakrahu necbaysanayo nebi maxamed ruuxa bini aadamka wuxuu necbaysanayo lama qaabili jir waase shardi haddii aanu inxiraaf iyo wax diinta khilaafsan aanu ku dhicin hadduu wax diinta khilaafsan ku dhaco waa laga saxayo nebigu waa la hadlayay falammaa qaama markuu istaagay ninkii oo u tegay qaala lilqowmi qoomkii wuxuu ku yidhi low qultum lahu haddaad ninka ku odhan lahaydeen yadacu haadihi sufra sufradan inuu ka tago haddaad u sheegi lahaydeen lakaana axsan sidaasaa wanaagsanaan leh riwaayada abu daa'uud way ka duwantahayoo ninku majliska markuu yimi buu salaamay markaasaa salaantii yani nebigu uu ka aamusay si uu farriin ugu diro mar labaadkiina sidaas leeg marka labada riwaayadoodba sanadkooda dacfi baa ku jira qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana muxamed ibnu bashaarin xadaana muxamed ibnu jacfar xadaana shucbata ibn xajaaj alcataki can abi isxaaq asabiici can abi cabdillaahi aljadali wasmuhu waa cabdullaahi ibnu cabdillaah can caaisha annaha qaalad waxay tidhi lam yakun rasuulu llahi sal allau aleh waslem rasuulka ilaahi ma ahayn faaxishan mid af xun maanu ahayn nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh macnaha qowl iyo ficilba mid yacnii dadka ku xumeeya maanu ahayn nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh walaa mutafaxishan mid xumaanta iska doondoono isku kallifana maanu ahayn abuur ahaanna uma dhalan nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh inuu yahay mid iska doondoono oo iska keenkeenana ma ahay dadka qaar baa jira mogta iyagoo afxumo aanu dhalan ayay iska doondoonaan ha laguu qoslo iyo soomaalidu mogta ka yidhaahdaan soomaydana maqal hebel qofkuu dacaydayo ma dhalo bay hebel qofkuu dacaydayo ma dhalo waa jarii ilaahay iyo khalqigiisa ku dhiiran qof aan carabkiisa kantaroolin haddaad aragto oo ha laguu qoslo isleh waa qof dhiiran walaa sakhaaban mid ka qayliya maahay nebigu fil aswaaqi suuqyada mid ka qayliya walaa yejsii bisayi'ati xumaato kuma yacnii gudi jirin nebigu xumaatada xumaato kuma gudi jirin ee ruuxii gefka ku sameeyey wanaag buu ugu bedeli jiray nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh walaakin laakiinse yacfuu wuu iska cafiyi jiray wayasfaxu wuuna iska dhaafi jiray nebigu salawaatu ullahi calayh xadaana haaruun ibn isxaaq alhamdani qaala xadaana cabdata ibnu sulaymaan can hishaam ibni curwata can abihi can caaisha qaalad waxay tidhi maa daraba rasuululahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahay ma garaacin biyadihi gacantiisa shay-an shay kuma garaacin qadun weligii shay gacanta kuma garaacin ilaa an yujaahida fii sabiili illaah jidka ilaahay inuu u dagaalamayo oo marka gaalo uu la dagaalamayo mooye nebigu gacantiisa muslimiinta wuu ka haystay walaa daraba khaadiman khaadim iyo shaqaalena ma garaacin wala mra'atan haweenayna ma garaacin nebigu xaasaskiisa ka mida waa dhaqan wanaaggii soo wa innaka la calaa khuluqin cadiim baa ilah yidhi subxaana wa tacaala sidoo kale waata alle uu leeyahy walow kunta faddan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik hareerahaagay ka kala tegi lahaay dumarka oo dee ninku yani gacanta lagula dhiishadana maaha dhaqan yani dhaqan fiican maa waa fiican yahay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh laysu haaulaai bikhiyaarikum kuwa dumarkooda garaacay ee ay kasoo soo ashkatoodeen akhyaartiinna iyo nindoorkiinna kama mid aha buu nebigu yii salawatu ullahi wasalaamu caleyh qaala xadaana axmed ibnu cabdat adabi qaala xadaana fudayl ibnu ciyaad can mansuur ibni muctamir can الzuhriyi maxamed ibni muslim shihaab الzuhri can caaisha anaha qaalat maa ra'aytu rasuula lahi sal اllau aleh wasalam rasuulka ilaahay maan arag bay tidhi muntasiran isagoo aargoostay min madlamatin dulmi oo dulimahaa la dulmiyey qadun weligii nebi maxamed oo ruuxu dulmiyey ka aargoostay ma arag bay tihi weligeed maa lam yuntahak haddaan la dilaacin min maxaarim illaahi maxaarimta ilaahay iyo soohdintii alle subxaana wa tacaala uu dhigay shay-un shay aan laga dilaacino macnaha xuduuddii iyo soohdintii ilaahay aan laga tallaabin faidantuhika haddii la dilaaciyo lagu dhex dhaco min maxaarim illaahi ilaahay waxyaabihii uu xarimay shay-un shay haddii lagu dhex dhaco kaana wuxuu ahaa min ashaddihi midkooda ugu daran fii daalika arrinkaa qadaban cadho yani markaa uu ka cadhaysay khuyira bayna amrayn laba arrimood nebiga lama dooransiin oo labada arrimood kee samaynaa lama odhan ila ikhtaara aysarahumaa ilaa labada arrimood midda fudud buu dooranayay tee bulshada u fudud tee u nafci badan tee maslaxadeedu muuqataa ayuu dooranayay nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh waase shardi maa lam yakun ma'saman haddaanay dembi ahayn laba arrimoodoo sharciga ku bannaan hadday nebiga u soo gudboonaadaan muxuu dooranayay midda fudud buu dooranayay sahlan nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh maanaa suhuulada iyo fudaydka diinteennu ay sahlan tahay ee ilaahay uu yidhi wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra baa layidhi subxana wa tacaala calaykum maa tudiiquun fawallaahi laa yamalu allaha xataa tamalu waataynu soo mar ina hada diina yusrun walan yushaada diina axadu ilaa qalabah fasadiduu waqaaribuu wastaciinuu bilqudwati waalrawxati wa shayun min addulja alqasda alqasda tabluquu marka diinteennu waa diin dhexdhexaad ah dhinac walba marka la fiiriyo wakadalika jacalnaakum ummatan wasada litakunuu shuhada'a cala annaas laakiin diinteennu waa fudayd intaad tidhaahdo inaad macaasidii iyo soohdintii iyo xuduuddii ilaahi subxaana watacaala uu jideeyey aad dhinac ka marto looma baha qaala alimaam raximah llahu tacaala xadaana ibn abi cumar ibn abi cumar maxamed ibn abi cumar alcadani xadaanaa sufyaan waa sufyaan ibnu cuyeyna mar haddaad maxamed ibn abi cumar alcadani aad aragto can muxamed ibn lmunkadir can curwata bni subayrin can caaisha qaalat ista'dana rajulu ninbaa idan weydiistay calaa rasuulilahi sal alay wasalam rasuulka ilaahay wa ana cindahu anigoo agtiisa jooga fa qaala wuxuu yidhi nebigu bi'sa ibnu lcashiira yacnii qaraabada wiilkeedaa baas leh alla xumaa yacni wiilka qaraabada xumaa wa aw akhulcashiirati ama qaraabada walaalkood baa baas leh uma adina lahu waa u idmay soo gal buu yidhi nebigu fa alaana lahu alqowl hadalkiibuu u dabciyey u jilciyey bi'sa akhulcashiiruu marayay haddana waa la soo dhoweeyey hadalkii baa loo debciyey falammaa kharaja markuu baxay baan qultu waxaan ku idhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow qulta maa qulta wixii aad tidhi baa tidhi ninkan markuu soo gelayey bi'sa ibnulcashiira ow akhulcashiiraa tidhi faalanta lahu lkalaam hadalkana waad u debcisee sidee waxu jira uma alanta lahu waxaad u debcisoo u jilcisay alqowla hadalka faqaala wuxuu idhi yaa caaishatu caaishoy inna min shari nnaasi dadka waxaa ugu shar badan man tarakahu nnaasu dadku ruuxay ka tageen oo wadacahu nnaasu ama dadku ay uga tageen itqa'a fuxshihi afxumadiisa iyagoo ka baqaya dadka waxaa ugu shar badan ruux afxumadiisa baqdinteeda looga baqayo dadku ay uga tageen markuu soo baxo laleey makiiba warkanaynagu taabanin war hanagula hadlina war faraha ka qaada maujeeda faidaa ushiira bilasaabici falaa tacuduuh mar haddii faraha lagugu fiiqo waa khatar masaladu marka masaladan waxaa la yidhahdaa mujaamala iyo waxaa kale jira waxa la yidhahda mudaaraat ma bannaana xagga sharciga laakiin mudaaraad baa bannaano xaalad yacni muuqaalkeedu si u qaabka muuqaalka yacni ka muuqda daahirkeeda ka muuqda qaab ka duwan inaad ula tacaamusho ayadu way bannaanta waa taa nebigu salawatulahi wasalaamu caleyh uu sameeyey qofkan afxumadiisa qof baad maalan yacnii sharkiisa inaad ka nabad gasho darteed baad u salaamaysaa oo u xidhiidhinaysaa waa ruux shar baqdintaasi adan kugu jirinna ma xidhiidhin lahayd may ma xidhiidhiseen taasoo kale marka waxaa la yidhaahdaa mudaaraad baa la yidhahdaae laakiin iyadu waa nifaaq lama ogola qofkiioo waa mxuaha reer magaalku u badan yihiin qofkiioo aadan mxuaha qalbigaagu qanaaco aanan ku qabin inaad afka iyo dhoolaha u qosasho u dhoolla hoostana aad ka jarayso ayada taa lama ogola qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa sufyaan ibnu wakiic sanadkan dhammaantii waynu soo marnay ubtuliya biwaraaqihi xadaanaa jumayc bnu cumayrin can cabdiraxmaan alcijli waa xadiiskan waa markii saddexaad ee uu inoo soo celiyey shalay baynu dhammaynayn xadaanii rajulu min bani tamiimin min waladi abi haala sawju khadiija yani sawji khadiija yukna abaa cabdillaahi can ibnin liabi haalata can ilxasan bni caliy radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala alxuseyn ibnu caliy baa wuxuu yidhi radia allaahu canhuma isagii aabbihi ba ilahay ka sa'altu abii aabbahay baan weydiiyey an siirati rasuuli illahi sal alla aleh wasalam fii siiradii iyo dhaqankii nebi maxamed iyo akhlaaqdiisii dadka la fadhiya qaabkeebuu ula dhaqmeeyey nebigu salawatulahi wasalaamu caleyh fa qaala wuxuu yidhi kaana rasuululahi sal allau aleh wasalam wuxuu ahaa daa'ima albishri yacnii mid faraxiisu uu daa'im yahay furfurnaantiisu miday joogto tahay buu ahaa nebiga salawaatuullahi wasalaamu caleyh sahla alkhuluqi akhlaaqdiisu miday debacsan tahay buu ahaa layina aljaanibi dhinaciisu miduu dabacsan yahay buu ahaa nebiga salawaatu ullahi wasalaamu alayhi laysa bifadin mid adag maanu ahayn walaa qaliidin mid qallafsanna mid kakan iyo wala qaliidin mid qallafsan midna maanu ahayn walaa sakhaabin mid suuqyada ka qayliyana maanu ahayn nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh walaa faxaashin mid yacni af xunna yacni oo hadalkiisa khalqigu uu dhibsadana maanu ahayn nebigu sala allah aleh wasalam walaa cayaabin mid wax ceebayn badan ama wax durid badanna ma ahay nebigu salawatulahi wasalaamu caleyh waxba ma duri jirin afkiisa iyo adinkiisaba ummaddu way ka nabadgeli jirta walaa mushaaxin mid bakhaylana maanu ahayn nebigu salawaatulahi wasalaamu caleyh almushaax waxaa la yidhahdaa huwa albukhlu yacni waa bakhaylnimada ama waxaa la yidhi ashuxu wa hiya ashaddu min albukhli yani waa bukhliga waa kasii daran walaa mushaaxin mid bakhaylana maanu ahay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh yatahaafalu wuu ishilmaansiinayey camaa laa yashtahi waxaanu jeclayn hadduu yacni dhegihiisu ay maqlaan waxaanu jeclayn rasuulku salawaatullahi wasalaamu caleyh munkarka hadduu suulinayana wuu suulinayey haddii kalena nebigu waa ishilmaansiinayey walaa yu'isu maanu quusinayn raajihii midka rajaynaya minhu xaggiisa kamaanu quusanayn walaa yuu-isu maanu quusinayn raajiyihii midka rajaynaya gacanta iyo abaalka ka rajaynaya minhu xaggiisa maanu quusanayn walaa yukhiibu maanu hoojinayn fiihi ay raajiyihii midka wax ka rajaynayana yacni gacan maran maanu diri jirinoo maanu hoojin jirin nebigu qad taraka nafsahu nafsadiisa wuxuu ka tegey min alaasin saddex buu naftiisa uga tegey almiraa'u muranka ayuu ka tegay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh ummaddana wuu faray muranka oo laga tagna guri guryaha jannada ka mida ayaa lagu mutaysanaya iyo wal igsaaru badsi muranka la badsado baa nusqooyinka qaarkood ay qorayaan waxaa nusqooyinka qaarkood ay qorayaan yacni markaa iyo wal ikbaari ikbaarkuna waxa weeye waa kibirka waxaa loo jeedaa alisticdaamu fi lmashyi markuu soconayo qofku inuu isla weyn yahay oo uu iscajibiyo intaasoo dhanna waa ka tegay nebigu salawaatullaahi wasalaamu alayhi iyo wamaa laa yacniihi iyo waxaan faa'iida ku jirin hore waxaynu u soo marnay laa yatakalamu bifuduuli lkalaam hadalka yani kiisa dheeraadkae aan xikmadu ku jirin nebigu kuma hadli jir min xusni lislaami tarkuhu maa la yacniihi isagaa yidhi ruuxa islaamnimadiisa wanaaggeeda waxaa ka mida ah maalaa yacniga inuu ka tago wa taraka annaasa dadka wuxuu uga tegay nebigu min alaain saddex kaana wuxuu ahaa laa yaduumu axadan ruuxna maanu ceebayn jirin walaa yaciibuhu maanu ceebayn jirinoo ma duri jirin walaa yatlubu cawratahu cawradiisana ma raadin jirin ruuxa ceebihiisa galdololada meeshuu iimaha ka leeyahay maanu raadin jirin nebigu salawatulahi wasalaamu caleyh waatuu nebigu uu yidhi man tatabaca cawrata akhiihi tatabaca allaahu cawratahu waman tatabaca allaahu cawratahu yufadixu fii beytihi ruuxii ruux muslima cawraadkiisa iyo ceebihiisa dabagala asagana ilaahay baa kuwiisa dabagala ruux ilaahay dabagalayna walow gurigiisa wixii ugu qarsoonaana ha ahaatee ilaahay baa fadeexadaynayo bannaankaa lagu keeni walaa yatakalamu maanu hadli jiray nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh ilaa fii ma rajaa sawaabahu sawaabkiisa wuxuu rajaynaya mooyaane wax kale nebigu kuma hadli jira hadal uu ka rajaynayo waidaa takalama markuu hadlo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh adraqa madaxay hoos u dhigayeen julasaa'ahu kuwa la fadhiya xasilooni iyo deganaan majliskiisa dadka fadhiya kaannamaa waxaad moodaa calaa ru'uusihim madaxyadooda dushooda inay ku sugan tahay addayru shimbir inuu ku sugan yahay xagga xasiloonida madaxooda in shimbiri saaranta qofka marka madaxiisa shimbir baa saaran laga cabiraya waa hogashada uu hoganaya iyo xasiloonida uu xasiloon yahay fa sakata markuu aamuso nebigu ayay takalamu ay hadlayeen inta nebigu salawatulahi wasalaamu caleyh uu dhex fadhiyo ama masaa'il cilmiya uunbuu nebigu salawaatulahi wasalaamu caleyh iyo waxbuu barayo ka saxayay ama waxyibaa ku soo degayo way u aamusnaayeen faidaa sakata markuu aamuso nebigu takalamu way hadlay walaa yatanaasacuuna maanay murmayn alxadiisa warka iyo sheekada kumaanay murmayn cindahu nabiga agtiisa man takalama ruuxii hadla cindahu agtiisa nabiga agtiisa ku hadla ansatuu lahu way u aamusayeen xataa yafruqa ilaahu hadalkiisa uu dhammeeyo majliska nebigu waa majlis yacnii ikhyaar iyo deganaan iyo cilmi iyo sabir iyo dulqaad ay ka muuqato shalay baynu soo marka haddii ruux uu hadlo si uu nebiga uga faa'iidaysto intooda kale hadalka kama dhexgelayn intooda kale hadalka kama dhexgelayn xadiiuhum sheekadoodu waxay ahayd cindahu agtiisa xadiisu awalihim koodii ugu horreeyey warkii uu sheegay yadxaku wuu qoslayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh mima yadxakuuna waxay ku qoslayaan yacnii minhu xaggiisa wayatacajabu wuuna la yaabay mima yatacajabuuna waxay la yaabaan wuu la yaabay wayasbiru wuu sabrayay nebigu lilqariibi midka qariibkaee baadiyaha ka yimina cala aljafwati adaygiisiiyo qallafsanaantiisu u safrayay yacnii reer baadiyuhu hadiya goor waa qallafsan yahay marka midka baadiyaha ka yimina adaygiisa iyo qallafsanaantiisa ayuu u sabrayay nebigu fii mandiqihi hadalkiisa iyo wa mas'alatihi iyo su'aashiisa adag uu nebigu sal alla aleh wasalam uu u sabrayey mid baa u imanaya markaasuu odhanayaa murlii min maali illaahi cindaka laysa min maalika walaa min maali abiika xoolahanaad hayso maxamedo wax iga sii adiguna malihid aabbahaana ma lihi nin madaxweyne ama nin wasiira ah, haddii lagu yidhahdo xoolahan wax iga sii aabbahaana ma leh adiguna ma leh muxuu samayn laha gaal shiraa loo dhaadhicin lahaa ninkaas nebigu marka salawaatu ullahi wasalaamu calayh xataa in kaana ilaa uu ka ahaado asxaabuhu asxaabtiisu ay ka ahaadaan layastajlibuunahum kuwa u keena ruuxa reer baadiyaha ah nebigayba kusoo hogaamin jireen u keeni jireen maxay ugu keenayaan waxay saxaabadu jeclaysan jireen masaaisha ay nebi maxamed iyagu kala xishoodeen nin reer baadiyo caqli badan intuu yimaado inuu nabiga su'aalo weydiiyo ayaguna goobta ay ka faa'iidaystaan wayaquulu wuxuu odhanayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh idaa ra'aytu markaad aragtaan daaliba xaajatin xaajo iyo dan mid leh oo yadlubuhaa dalbaya fa arfiduuhu ay fa saaciduuhu u kaalmeeya mid dan leh haddaad aragtaan garab istaago u kaalmeeya wuu nebigu odhan jiray salawatullahi wasalaamu caleyh walaa yaqbalu hanaa ammaantana maannabigu salawatulahi wasalaamu aley maanu aqbali jirin walaa yaqbalu hanaa ammaanta maanu aqbali jirin ilaa min mukaafi'in shay caadiya oo yani hadii ila kuu ron yahay dhexdhexaada mooyaane ammaanta maanu aqbali jirin nebigu salawaatulahi wasalaamu caleyh walaa yaqdacu maanu goyn jirin calaa axadin ruux xadiisahu warkiisa iyo sheekada kamaanu goyn jirin oo ixtiraami jiray yani xoogaa deganaanshaha iyo ta'aniga waxaa ka mid ah qofka wax kuu sheegaya kelmadiisa inaad sugto soo maa hadalkii isagoo wada intaad ka dhex gasho nooc khifo iyo fudaydaa jira nooc khifo iyo fudaydaa jira hadduu masaa'il diiniga ku weydiinayo warkiisa ha dhammaysto markuu dhammaysto wixii aad garanaysana uga jawaab wixii kalena waxaad tidhaahdaa anugu masaa'ilkaa ma hayo soomaalida waxay yidhahdaan nimaan hee nimaan weer sugin waran ma suga yidhaahdaa marka waa nooc yani khifo iyo fudayda walaa yaqdacu maanu goynayna calaa axadin ruux xadiisahu warkiisa kamaanu goynayn xataa yajuusa ilaa uu qofkii uu xadgudbo xataa yajuusa ilaa uu xadgudbo fayaqdacuhu markaasuu ka goynaya binahyin reebitaan warkii uu kaga reebayo leeya warwarkaa ka joog aw qiyaamin ama istaagoo meeshuu ka kacayay yani qofkii hadduu xadgudbo waxadguduba uu ku hadlay qaala alimaamu raximah llah xadiiskan marka waa xadiiskii dheeraa markii saddexaadna wuu soo celiyey xadaanaa muxamed ibnu bashaar waa bundaar qaala xadaanaa cabdiraxmaan ibnu mahdi xadaanaa sufyaan athawri can muxamed ibni munkadir qaala wuxuu yihi samictu jaabir ibni cabdilaahi yaquul cabdiraxmaan ibnu mahdi oo sufyaan aan la sheegin haddaad aragto sufyaanku waa sufyaan athawri cabdiraxmaan ibnu mahdi iyo yacnii wakiic iyo maxamed ibnu yuusuf alfiryaabi iyo raggaa hore can muxamed bn munkadir qaal wuxuu yidhi samictu jaabir bni cabdilaahi baan maqlay yaquulu isagoo leh maa su'ila rasuulu lahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahi lama weydiinin shayan shay qadun weligii oo faqaala markaa uu yidhaahdo laa maya nabi maxamed shay lama weydiisan oo weligii ma diidin shaygaa la weydiistay imaa inuu siiyo hadduu awoodi karo imaa inuu balan ruuxa uu u dhigo imaa inuu hadal wanaagsan yihahdo waquuluu linnaasi xusnan hadal wanaagsan u dheh walidaalika waxaa muhiimad mudan in la baraarujiyo mudan kuwan masaakiinta yacni markaa qaybo ay u noqotay waxaanay balwad ay u noqdeen oo had goor masaajidada ku wareega markaad qofkii dhaqankiisa xumadiisii aada barato waxay keenaysaa marar badan in ay war badan uu kaa dhaco ama uu kaa tago marka marba hadday yacnii tuugsanayaan oo dadkii khalqigii ay ka dhex qayliyeen waquuluu linnaasi xusna wa ama saa'ila falaa tanhar qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa cabdulaahi ibnu cabdiraxmaan cabdulaahi ibnu cimraan cabdulaahi ibnu cimraan abulqaasim alqurashi almaki wa saduuqun min rijaali tirmidi faqad abulqaasim alqurashi almaki qaala xadaanaa ibraahim ibnu sacad bn cabdiraxmaan bn cawf can ibni shihaabin moxamed ibni muslim ibni shihaab asuhri can cubaydillahi bni cabdillahi bni cutbata ibni mascuud can ibni cabaasin qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu lahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilahi wuxuu ahaa ajwad annaasi dadka midka ugu yacnii deeqda badan midka ugu degdega badan buu ahaa nebigu bilkhayri khayrka wa kaana wuxuu ahaa ajwada midka ugu deeqda badan ee ugu degdega badan khayrka maa yakuunu fii shahri ramadaan bisha ramadaan markuu yahay xataa yansalikha ilaa bisha ramadaan ay baxdo fa yaatiihi waxaa u imaanayay jibriilun jibriil baa bisha ramadaan u imaanayay calayhi salaam fayacridu calayhi alqur'aan qur-aanku wuu bandhigayay qur-aanka fayudaarisuhu lqur'aana qur-aanku yani markaa la daraasaynay la akhriyay faidaa laqiyahu jibriilun jibriil markuu nebigu la kulmay kaana rasuulu llahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa mid uga degdeg badan buu ahaa min ariixi mursala dabaysha la diray buu khayrka uga degdeg badnaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa laga qaadanayaa nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh mar walba khayrka waa u degdeg badnaaye nebi moxamed mar walba khayrka waa u degdeg badnaa laakiin khayrku yacnii isagoo daaco iyo cibaado ilaahay lagu kala dhowaanayo hadana munaasabadaha bisha ramadaan iyo yacni waa ka duwan yihiin bilaha kale waa ka duwan yihiin mawsimyada khayrka in lagu dadaalo qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa qutaybata bnu saciid abraja albaqlani ahbaranaa jacfar ibnu sulaymaan adubaci can haabit bnu aslam albunani can anas bni malikin annahu qaala kaana nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu ahaa laa yudahiru midkaan kaydsan shay-an shay midkaan u kaydaysan liqadin berito waxaan birito u sii dhigo nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi uma dhigan jirin ayib mararka qaarkood way dhici jirtay quutu yani markaa nafaqaadka reerihiisa iyo laakiin dhaqanka nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh siduu u badnaa yacnii berrito waxuma sii kaydaysan jirin asbaabtana wuu la imaanayay kalsoonida ilaahay uu ku kalsoon yahayna aad bay u tiro badnay qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana haaruun ibnu muusa ibni abi calqamata almadini xadaanii abi waa muusa ibn abi calqama can hishaam ibni sacdi can zayd ibni aslam alcadawi can abihi aslam alcadawi can cumar bn اlkhadaab radi allahu canhu ana rajula ninbaa jaaa yimi ilaa rasuuli ilahi sal اllau aleh wasalam rasuulka ilaahi buu u yimi fasa'alahu sa'alahu markaasuu su'aashay an yucdiyahu inuu siiyo ninbaa nebi maxamed u yimi markaasuu siiyey wixii gacanta uu ku hayay markaasuu mar labaad ku soo noqdo wax weydiistay faqaala nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu idhi maa cindii agtayda ma ahanin shay-un shay aan ku siiyo walaakin laakiinse ibtac iibsooo calaya yacni dushayda intaad dayn qaadato intaad dukaankii wax ka qaadato daynsato aniga igu soo qor markaas dushayda ku qaado faida jaaanii markuu ii yimaado shayun shay uu ii yimaado qadaytuhu waan gudayaa faqaala cumaru cumar ba wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahiow qad acdaytahu waad siisay ninkan horaad u siisay famaa kallafaka allaahu ilaahay kuguma kallifin maa laa taqdiru calayhi waxaadan awoodin ilaahay kuguma kallifin subxaana watacaala maba haysid markaad haysayna waad siisay inaad u dayn qaadato adigu dayn aad u gasho ilaahay kuguma kallifin fakariha nebiyu sal allahu aleh wasalam nebigu waa necbaystay qowla cumara cumar hadalkiisii buu necbaystay fa qaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi oo min alansaari ansaar ka mid a yaa rasuulalahi rasuulka ilaahi oo anfiq nafaqeey oo bixi walaa takhaf ha ka cabsanin min dilcarshi allaha carshiga u saaxiibka ah iqlaalan inuu kugu yareeyo nafaqaadka iyo kaydka alleh subxaana wa iyo khasnadihiisa waxaa ku jira ilaahay inuu kugu yareeyo waxbaha ka cabsanne bixiyo oo u ballanqaad fatabasama rasuululahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahay baa muusooday wuu dhoole caddeeyey wa curifa fii wejihi wejigiisa waxaa laga gartay oo laga aqoonsaday albishru yacnii bishaaro iyo farxad baa wejigiisa ka muuqata liqowli lansaariyi ninkii ansaariga ah, hadalkiisii odhaahdiisii uma qaala wuxuu yidhi nebigu sal allau aleh wasalam bihaada umirtu sidaasaa lay faray buu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhim ayb xadiiska sanadkiisa dacfi baa ku jiro muusa ibni calqama ninka la yidhahdo waa majhuul ninkaasa xadiiska lagu cilaynaya muusa ibnu calqama nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi erayadiis iyo ummadda ku yidhina waa ka mid ahayd waxaa bilaal uu ku yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh anfiq yaa bilaal bilaalow nafaqee walaa takhsha min dilcarshi iqlaalan allaha carshiga u saaxiibkaana ha baqin yanii inuu kaa guuyo nafaqada ha ka biqinoo kugu yaray qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana caliy bnu xujr asacdi ahbarna shariik bni cabdillaahi annaqaci waa sayiu lxifdi sa'a xifduhu lama waliya alqada can cabdillaahi bni muxamed bni caqiilin mukhtalafun fiih can rubayic binti mucawid bni cafraa qaalat waxay tidhi ataytu nebiya sal alla aleh wasalam nebigaan u tegey biqinaacin waxaanu la imi masaf baanu la imi min rudabin timirtaa rudabtu ay ku jiraan qinaacu waxa weeye hadda saxan iyo baa taqaana aduge eh. waa masafkaas yani markaa cawda waxaa laga samaynaya oo timirtii iyo khudrawaadkii ay ku qaadqaadayeen biqinaacin baanu la imi biqinaacin baanu la imi min rudabin yani markaa rudab ka ahaaday iyo wa ajrin zuqbin xadiiskan waynu soo marray iyo wa ajrin ajrigu waa jamcu yanii jarwin waxaana loo jeedaa yacni ka adlin oo jamcu dalwin ah jarwiga waxaa loo jeedaa waa saqiiru kulli shay shay kasta midkiisa yar baa loo jeeda wa huwa alqisaa yacnii la imi yani zuqbin suqbiguna waxa weeye waa shaygu marka ugu horreeya uu soo baxo labadan eray marka macna ahaan haddaan isku qabanno waxaan ula imi bay tidhi timir rudab ku jirta iyo hadii ilaahay kuu roon yahay qare marka uu maxaan leeyahay bocor marka uu yar yahay hadii ilaahay kuu roon yahaye curdinka uu yahay marka bocor curdinaan ula imi waay af soomaali ahaan bocor curdina ayaan ula imi waataynu soo marnay inuu isku cunayay nebigu salawatullahi wasalaamu calayh fa acdanii wuxuu isiiyey nebigu salawaatuullahi wasalaamu calayhi mil kafihi sacabkiisa iyo gacantiisa muggood buu isiiyey oo xuliyan waxyaabihii laysku qurxinayay ah iyo wadahaban dahaban dahab ah xadiiskan horeynu u soo marnay raqamkaa baynu ku soo marnay macnaha nebigu isagoo iiga abaalgudaya ayuu wuxuu isiiyey yacnii mil'u kafin sacab muggi oo xuliyan bedladihii isku joogay waxyaabihii laysku qurxinaye iyo wadahaban dahab qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana caliy bnu khashramin waqayru waaxidin qaluu xadaana ciisa ibnu yunas ibn abi isxaaq asabiici can hishaam bni curwata can abihi curwa ibni subayr can caaisha ana nabiyu sal alla aleh waslem nebigu kaana waxaa yaqbalu lhadiyata hadiyadu aqbalay wa yusiibu calayha wuuna ka abaalgudayey oo ciddii hadiyadda siisay buu uga abaalgudayay wa yusiibu calayha wuu ka abaalgudayo soomaalidu waxay idhaahdaan gacmuhu waxay gacmo isdhaaf bay ku fiican yihiin yaa adiga wax lagu siiyo waa tira baarak allah fiika ah, jazaaka allahu khayr oo jeebka sii gashato yacnii nebigu salawatu ullahi wasalam caleh dhaqankiisu noocaa ma ahayn haddii qof kasta oo hadiyad siiya wuxuu isku dayi jiray nabigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh inuu uga abaalgudo ya wadaad baa khamiis xajka kaaga keenay adigana xajkii baa tagtay maxaa lagaaga baahan yahay khamiis iyo cimaamad haddaadan keenayn dee kolle wayna khamiiskii keentaa ayb nebigu marka hadiyadda waa ka abaalgudi jiray bukhaari iyo abu daawuud iyo axmed iyo tirmidi baa warinaya intaasi baabka waxaynu ku soo dhammaynay tawaaducii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh baabkanna wuxuu ku bilaabi doonaa baabu maa jaaa fii xayaa'i rasuulilahi sal alla aleh wasalam xishoodkii nebi maxamed wixii ku yimi xishoodkuna waxa weeye waa macaalimtan diinta kuweeda ugu muhiimsan buu ka mid yahay nebigu wuxuu yidhi alxayaau laa ya'ti ilaa bikhayr nin walaalkii maagayo oo ansaari oo canaanayo le war xishood badan ah ma dumar baad tah buu nebigu wuxuu ku yidhi war xishoodku khayr alxayaau waliimaanu qurinaa jamiican faida rufica axaduhumaa rufica alaakhar iimaanka iyo xishoodka waa la xiriiriyey haddii mid la kor yeelana midka kale waa la koryeela xadaanaa maxamuud ibnu khaylaan abubakr almarwasi shaykhu ljamaca qaala xadaanaa abu daauud adayaalasi sulaymaan ibnu jaaruud xadaanaa shucbata ibnu xajaaj alcataki can qataadata bni dicaamata asaduusi qaala wuxuu yidhi samictu cabdilaahi bni abi cutba ayaan maqlay cabdilaahi bn abi cutba albasri mawla anas ibni maalik baa la yidhaahdaa yani waa nin iqa ah yuxadisu isagoo xadiiska ka tabinaya can abi saciidin alkhudri qaale wuxuu yidhi kaana rasuulu lahi sal aleh waslm rasuulka ilahi wuxuu ahaa ashadda xayaa'an yacnii xishoodkiisu miduu daran yahay min alcadraa'i gabadha bikrada ah oo fii khidriha ila xidhkeedii ku jirta gabadhnimadii iyo dhoocilnimadii ay ka baxaan baa shaqada laga nasin jiro meel ila xidha iyo dadaba carabtu dhaqankeedu ahayd inay u sameeyaan gabadh markaa waa xishoon jirta gabadh marka bikro ahoo yacni meeshii loo diyaariyay ku jirta gabadha waa ka xishood badnaa nebigu salawatuulahi wasalaamu caleyh wa kaana wuxuu ahaa nebigu salawatulahi wasalaamu caleyh idaa kariha shay-an shay markuu necbaysto carafnaahu fii wejhi wejigiisaanu ka garan jirnay shayga nebigu uu dhibsanayo buhaari iyo ibnu maaja iyo tirmidi baa warinay qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana maxamuud ibnu qaylaan abubakr almarwasi qaala xadaana wakiic bnu jaraax ibnu maliix alru'aasi abu sufyaan xadaana sufyaan athawri can mansuur ibni muctamir can muusa ibni cabdillahi bni yasiid alkhatmi can mawla licaaisha waa majhuul waa ninka xadiiska lagu daciifinayo qaala wuxuu yidhi qaalat caaishatu waxay tidhi maa nadartu maanan arag ilaa farji rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam xubinkii taranka ee nebi maxamed maanan arag oo amase qaalad waxay tidhi maa ra'aytu maanan arag farja rasuulilaahi sal allahu caleyh wasalam qadun xubinkii taranka ee nebi maxamed weligay ma arag bay tiri marka waa daciif wax jira maaha xadiisku wax jira maahaoo kow waxaa ku jira mawla licaaisha ku jira wuxuuna khilaafayaa fii saxiixayni axaadiistii ku sugnaa caaisha lafteedu ay warinaysayo yacnii kunna naqtasilu wa rasuululahi sal allau aleh wasalam fii inaa'in waaxid anigii nebi maxamed baa waxaanu ku wada qubaysanaynay hal weel baanu ku wada qubaysanaynay wuxuu kaloo khilaafayaa xadiiska mucaawiya ibnu xayda ixfad cawrataka ilaa min sawjatik cawradaada ilaaliyo qarso ilaa min sawjatika xaaskaaga mooyaane ow maa malakat yamiinuka ama wixii addoommaaha midigtaadu ay hanteen xadiis baa jira daciifoo yacni mawduuca ah. idaa jaamaca axadukum sawjatahu fala yandur farjiha fa inahu yurisu alcama xadiiskaasi isnaguna waa mawduuc wax jira maaha qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu ma jaءa fi xijaamati rasuuli illahi sal alla aleh wasalam waa toobinkii nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh maalmahee buu istoobi jiray halkeebuu iska toobi jiray qofka toobaqaabkeebuu ula tacaamuli jiray nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadaanaa caliy bnu xujr asacdi qaala xadaanaa ismaaciil ibnu jacfar can xumayd ibni abi xumayd adawiil sanadkan dhammaantii waynu soo marnay qaala wuxuu yidhi su'ila anas ibnu maalikin baa la weydiiyey can kasbi lxijaami toobinlaha yacnii shaqadiisa iyo ujradiisaa la weydiiyey fa qaala anas baa wuxuu yidhi ixtajama rasuululahi sal allau aleh wasalam waa bannaan tahay iyo ma bannaana midna kuma jawaabine jawaabtu wuxuu uu ku jawaabay xadiis nebi buu ku jawaabay xajamahu yacnii waxaa toobay nebiga abudayba ninkii la odhan jiray baa toobay fa amara lahu wuxuu nebigu u amray bisaacayni laba suus in la siiyo oo min dacaamin raashin ah laba galaan ama laba suus in la siiyo shan kiilo wa kallama ahlahu ehelkiisiina ninka addoonka ah dadkii sayidka u ahaa iyo ehelkiisiina wuu kala hadlay fa markaasay ka dejiyeen min kharaajihi yacnii wixii lagu dhigtay laga doonayey intaa markaad noo keento xor baa ama kharaajka maalin walba wixii lagu dhigtay intii laga doonayay inuu keeno buu qayb ka dejiya yidhi ka khafiifiya waa ku culus tahay kharaajku waxa weeye waa wixii ii keen intaas maalin walba intaa ii soo shaqeey intaa adaale intaana nigaal wa qaala wuxuu yidhi suubanuhu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh inna afdala maa tadaawaytum bihi waxaad isku daawaysaan waxa ugu fadliga badani alxijaamatu toobinka weeye inaad istoobtaan maxaa yeelay dhiiggan marka uu muddo uu jirka ku jiro qayb badan oo markaa u baahan in jirka laga saaraa ku jirta ayib Ah, oo amase nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi inna min amhali dawaa'ikum daawooyinkiinna kuwa ugu wanaagsan ee ugu qiimaha badani yacnii waxaa ka mida alxijaamatu toobinkaa ka mid a qaala xadaanaa camr ibnu caliy alfallaas xadaanaa abu daawuud adayaalasi qaala xadaanaa warqaa ibnu cumar can cabdilaclaa can abi jamiila abi jamiila ibnu maysar ibnu yacquub waa maqbuul yani ma lam yukhaalif hayrah can caliy radi allaahu canhu ana nebiya sal alla aleh wasalam nebigu ixtajama waa istoobay wa amaranii wuxuu i faray ruuxii toobinlaha ah ee wax toobayey inaan ujuuradiisii siiyo fa acdaytu waxaan siiyey alxajaama toobinlihiina ajrahu mushqaayadiisi iyo ujuuradiisii baan siiyey ayb xadaanaa haaruun ibnu isxaaq alhamdani qaala xadaanaa can sufyaan athawri can jaabir jaabir ibnu yasiid aljucfi jaabir oo shacbi daba taagan haddaad aragto jaabir ibnu cabdilaahi saxaabiga haw qaadan waa jaabir ibnu yasiid aljucfi waa daciif raafidi ah ahraja xadiisahu abu daa'uud iyo tirmidi ibnu maaja soo saara can shacbiyi caamir bni sharaaxiil ashacbi can ibni cabaasin annahu qaala ina nabiya sal alla aleh waslem nebigu ixtajama waa istoobay fi lakhdacayni labadaa xidid ee margiyadu iska toobay khadacyinka waxaa la yidhaahdaa xididadaas labadaa xidid ee margiyada gala luqunta gala ayaa la yidhaahdaa wa bayna alkatifayni labada garab dhexdoodana wuu iska toobay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh wa acda alxajaama toobinlihiina wuxuu siiyey ruuxii toobayey ajrahu yacnii mushqaayadiisii iyo ujuuradiisii buu siiyey walow kaana xaraaman hadday xaraam ahaan lahayd buu leeyahay cabdullahi bnu cabbaas lam yucdih maanu siiyeen masalada marka khilaafka dhexdeeda culimmada muxadidiinta uu ka taagan yahay waxay tahay xadiis baa nebiga ka sugan salawaatu ullahi wasalaamu calayh uu leeyahay yacnii ruuxa toobinlaha ah mushqaa'ida iyo waxa uu qaataa waa khabiis haddii waa khabiis marka ma waxaa loo jeedaa danaa iyo waa shay liito oo waa xirfad laga shaqeeyo yacnii xirfadaha ugu liidata miyaa loo jeedaa mise khabiiska waxaa loo jeedaa xaaraan baa loo jeedaa ila labada macnoba waa loo isticmaala mehru lbaqiyi khabiis haweenayda saaniyadda ah waxay farjigeeda iyo xubinkeeda taranka ay ku qaadatay muqaabilkiisa ay ku qaadatay waa xaaraan waxay culimmadu yidhahdeen marka waa shaqo laga fiican yahay laakiin xaaraan maaha saa darteed ba cabdullahi bnu wuxuu ku doodayaa walow kaana xaraaman hadday xaaraan ahaan lahayd lam yucdih ninkan toobinlaha ah nebigu ma siiyeen mushqaa'idiisa ma siiyen qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa haaruun ibnu isxaaq qaala xadaanaa cabdat bni sulaymaan alkilaabi can ibni abi leyla cabdiraxmaan ibni abi leyla taabici weeye muxamed ibni abi leyla oo cabdiraxmaan u dhalay oo daciif ah, can naaficin mowla bni cumar can ibni cumara ana nabiya sala allahu aleyh wasalam nebigu dacaa wuxuu u yeedhay xajaaman toobinle ayuu u wacay nebigu sala allahu aleh wasalam faxajamahu wuu toobay wa sa'alahu wuxuu weydiiyey nebigu sala allahu aleh wasalam kam kharaajuka lacagta lagugu dhigtay ee maalin walba yacnii shaqadaada waxaad u geyso sayidkaagu maxay tahay fa qaala wuxuu yidhi alaaatu aasucin saddex saac weeye fawadaca canhu wuxuu ka dejiyey nebigu saacan saac buu ka dejiyey wa acdaahu wuxuuna siiyey ajrahu ujuuradiisi iyo mushqaayadiisiina wuu siiyey sayidkiisiina wuu kala hadlo wuxuu yidhi intaasi waa ku badan tahaye laba galaan oo raashin ama laba suus ha kuu keeno mid ka dah qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa cabdulquduus ibnu muxamed alcadaar albasri xadaanaa camr ibnu caasim xadaanaa hamaam ibnu yaxya alcawdi wjariir bn abi xaasimin qaala xadaana qataadata bnu ducaamata saduusi can anas bni malikin anahu qaala kaana rasuulu lahi sal aleh waslm rasuulka ilahi wuxuu ahaa yaxtajimu mid istoobuu ahaa nebigu fi lakhdacayni rasuulku sal allahu aleh wasalam labada xidid ee margiyada iyo luqunta gala ayuu iska toobayy walkaahili yani degta iyo dhabarka dhabar wixii la yidhaahdaba riwaayadii horena ay tihi bayna alkatifayni labada garab dhexdooda wa kaana wuxuu ahaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh yaxtajimu mid istooba lisabca casharata toddobiyo tobanka bishu markay toddobiyo tahay iyo wa markay sagaaliyo tahay iyo wa ixdaa wa cishiriina koobiyo labaatanku istoobaya toddobiyo tobanka sagaaliyo tobanka iyo koobiyo labaatanka qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa isxaaq ibnu ahbarana cabdurasaaq bnu hamaam asancaani can macmar bni raashid can qataadata bni dicaamata saduusi can anas bni malikin ana rasuul lahi sal aleh wasalam ixtajama waa istoobay walxaal huwa isaguna muxrimun uu muxrim yahay isagoo nebigu xajkii xarmaday ayuu istoobay bimalalin meesha la yidhaahdo malal waa meel magaceedoo maka iyo madiino u dhaxaysa yacnii madiina dhankeedayna xigtaa ilaa had ilaa ay kuu ron yahay mayl bay madiine u jirtay bimalalin meesha la yidhaahdo isku toobay calaa dahri lqadami gomadiisa iyo lugtiisa dusheedana wuu iska toobay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi baabu maa jaa fi asmai rasuuli llaahi sala allahu aleh wasalam wuxuu baabaya ku yimi magacyadii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadaanaa saciid bni cabdiraxmaan almaqsuumi wahayru waaxidin qaluu xadaana sufyaan aلthawri can الsuhriyi mxamed ibn muslim bn shahab الsuhri can muxamed ibni jubayr ibni mudcim can abiihi jubayr ibni mudcim qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ulahi sal allau aleh wasalam nebigu wuxuu yidhi ina liya waxaa ii sugnaaday asmaa'an magacyo ana muxamadun anigu muxamed baan ah wa ana axmedun aniguna axmed baan aho labaduba qur-aankay ku yimaadeen wa rasuulan ya'tii min bacdi alladii midka ayaan ahay yamxu llaahu ilaahay uu ku tirtirayo biya sababtayda alkufra gaalnimada uu ku tirtiray oo nuurka iyo iimaanka ilaahay khalqiga uu ugu qaybinayo waana ana alxaashiru baanahay alladii midka yuxsharu nnaasu dadku yacni markaa lagu soo shirinayo calaa qadamaya labadayda gomadoo dushooda labadayda adin gomadahayga iyo adimadayda hoostooday khalqigu imanayaan marka mowqifka qiyaame dhib fara badan ay ka dhacdo ambiyada loo tago nabigeena waata loo imanayo carshiga hoostiisa uu ku sujuuday waana alcaaqibu baa nahay waalcaaqibu waxa weeye alladii midka laysa bacdahu nebiyu nebi aanu ka dambaynin wa waalcaaqibu alladii laysa bacdahu nebiyun waxay waa mudraj min kalaami zuhri intani waa zuhri kalaamkiisii wa nebiyada midkii lagu khatimay ugu dambeeyaan buhaari iyo muslim baa warinaya qaala alimaam raximah llahu tacaala xadaana moxamed بن ضريف alkuufi qaala xadaana abu bakr ibnu cayaash can caasim ibni bahdal caasim ibni abi najuud can abi waa'il shaqiiq ibni salma عن xudayfa بن lyamaan qaala wuxuu yidhi laqiitu nabiya sal alla aleh wasalam nebiga ayaan la kulmay can bacdi duruqi almadiinati magaalada madiina wadooyinkeeda iyo dariiqyadeeda barhkeed baan kula kulmay faqaala nebigu wuxuu yidhi ana muxamedu anigu muxamed baan aho magacayga muxamed baa laydhaha wa ana nebiyu raxma aniguna nebigii raxmadda iyo naxariistaan ahay ilaahay baana ku tilmaamayoo wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin bal xaakim iyo dabaraani waxay warinayaan inuu nebigu yidhi inamaa ana raxmatun muhdaad anigu waxaan ahay naxariis laydiin hibeeyey baan ahay hiba aad u hesheen uma talaa qowluhu tacaala wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin riwaayada muslim markii la yidhi gaalada xabaar ayuu nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh innii lam ubcas lacaanan mid wax xabaara inaan ahay la iima soo dirine wa inamaa bucitu raxmatan naxariis baa la ii soo diray buu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu calayh wa nebiyu towba baan ahay nebigii towbaddaan wa ana almuqafii midkii la qadaadgeliyey ee ambiyada midkii la raaciyey baan ahay ee la dabageliyey ambiyada way iga horeeyeen dhammaantood waa lay dabageliyey iyagaa lay raaciyey wanabiyu lmalaaxim waa jamcu malxama nebigii dagaalka ee cadowgiisu yacnii haddii ilaahay kuu runyahay risaaladiisa iyo kelmadda markay hor istaagaan xaqa la dagaalamayay xaqa kula dagaalamayay baan ahay wuu nebigu leeyahay salawatullahi wasalaamu calayh ayib nebigeennu waa nebigii naxariista salawaatullahi wasalaamu calayhim sidoo kalena cadowgiisa iyo acdaadiisa yani mid muqaawameeyo weeye nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi marka waxaad arkaysaa diinteennu ilaahay nebi maxamed uu ku soo dejiyey shay walba meesha ku habboon bay dhigtaa haddii marxalad dagaal lagu jiro qaab dhaqan bay leedahay ay u dhaqanto haddii marxalad silmi iyo nabadgelyo lagu jirana qaab dhaqan ay u dhaqanto oo u tacaamushay leedahay mid walba saa darteed nebigu salawatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu leeyahay wanabiyu lmalaaxim yanii nebigii yani jamcu lmalxam weeye xarbiga iyo dagaalka iyo acdaadiisa inuu la dagaalamo kulana dagaalamo liiclaa'i kalimat illaah nebigaasaan ahay buu leeyahay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waa magacyada nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi inta nusuusta sharciga ku sugan waxaa jira qayb badan oo dadka qasaa'idka qaada iyagu jeebabkooda ay kaga darsadeen waxaa ka daaha waxaa ka mida almukhtaar waxaa ka mida mustafa yacnii kuwaasoo dhani waxa weeye axaadiista nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh maanay caddaynin magacyadaas in lagu tilmaamo nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi intii uu nebigu magacyadii uu isku tilmaamay sunnadu ay ku sugan tahay baan ku tilmaamaynaa intaasaana nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh ammaan ugu filan rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka qofka muslimka ahi mar walba meesha uu ka dhimbiil qaadanaya waa inay noqotaa kitaabka iyo sunnada waa inay noqotaa oo dhinacna u gudbin caqligaaga sida kula fiican ama sida yani kula haboon xagga gii waxaa laga yaaba dadku inay yidhaahdaan oo maxayba dhib leedahay dee mustafa waa yahay oo nebigu waa la doortay mukhtaarna waa yahay oo nebigu waa la doortay waxaa la alfaada iyo erayada soo arooray baa la ilaalinaya nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh asagaana qaabdhaqankaa saxaabada uula dhaqmi jiray rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wallahu subxana wa tacaala aclam bisawaab waclaa billahi towfiiq